ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garyagarisirtiyey gelingelin ka daran kulancan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada ah muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa habeen isna soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay ka novembar qodobada barnaamijka xog waraysa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay dhowaan soo saartay amar ah in kaamirooyinkaasi sida waxduuba lagu xiro goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho haddaba maxay soo kordhin karaan waajibna ma ku tahay ganacsatada in ay qaataan go-aankaasi waxay bixiyaan canshuur ay bixiyaan dowladda la rabaa marka inay iyada qalabkeeda la timaado oo banaanka ganacsiga ay ku xirato kaamerooyinka si haddii faldambiyad uu dhaco eh, maaragtay loo tixraac loo helo loo dabagalo lasoo qabto eh, maarata haddii ahaan lahaayeen burcad iyo haddii ahaan lahaayeen argagixisa labadaba falanqeyn arrimahaasi ku saabsanayn barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona wuxuu yidhi uh, gobolka banaadir iyo gobolka shabeelada hoos intaba anaa maamula anayna hoos yimaadaan amni ahaan ciddii meeshaasi cashuur ka qaadaysa amase wax alaalo wixii laga sameyna waa aniga inaan ka warhaya waa maamulka gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in caqabad ay ku yihiin taliska ciidanka booliska gobolka banaadir canshuur qaadista deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isagoona sheegay in ay horay dacwad ugu gudbiyeen taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir waxa uuna sheegay guddoomiyuhu in taliyaha uu ku adkaystay in labada gobol ee banaadir shabeellaha hooseba amnigeedu isaga maamulo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta kormeer ku tagay qeybo ka mid ah deegaanadii uu saameeyey fatahaadda webiga iyo roobabkii ku dhuftay gobolka jubbada hoose qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad degeysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka xog warays ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa salaad waa mar kale iyo xog warays alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira qurux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran mar kale kuna wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog waraysi dhowaan waxaa lasoo saaray amar ah in kaamirooyinka loo yaqaana c c t v lagu xiro goobaha ganacsiyada ee ku yaala magaalada muqdisho caasimada soomaaliya si ay uga qayb qaataan amniga magaalada tan ganacsada qaar ayaa sheegay inay caqabad ay ku tahay midaasi waxayna tilmaameen in aysan dooneyn inay ku xiraan goobahooda ganacsi iyadoona qeybo kamid a ah suuqa bakaaraha goobihii ganacsiga qaarkood albaabadaha loo laabay haddaba arrimahaasi waxaynu wax ka weydiinay ismaaciil daahir oo mar soo noqday taliya ku-xigeenkii hore nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya waan ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan waa muhiim horta sideeda markay timaada amni amniga waa waxawaay mas-uuliyad wadareed wada saaran shacab iyo dowlad intaba marka iskaashiga dowladda iyo shacabka wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa sugidda amniga laakiin ganacsatada soomaaliyeed ee maaragtay magaalada muqdisho joogta haddii ay ayaga gashanaya si iskooda oo rabitaankooda ay u samaysanayaan kaamarooyin waa wax fiican laakiin in dowladda iyo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ay ku qasbaan inay ayaga samaystaan oo ay soo soo saaraan eh, maaragtay gashtaan eh, banaanka ganacsigooda eh, waa ma aha arin maaragtay sharciga waafaqsan maaha sababtu marka maxay tahay diideysa in si qasab ah ama amar lasoo saaro lagu xiro waxay bixiyaan canshuur ay bixiyaan dowladdaa la rabaa marka inay ayada qalabkeeda la timaado oo banaanka ganacsiga ay ku xirata kaamarooyinka si haddii faldambiyeed uu dhaco eh, maaragtay loo tixraac loo helo loo dabagalo lasoo qabto eh, maarata haddii ahaan lahaayeen burcad iyo haddii ahaan lahaayeen adkakaysa labadaba si loosoo qabto marka dowladda laga rabaa banaanka ganacsiga maadaama canshuur ay bixiyaan ganacsatada iyo shacabka gobolka banaadir dowladda laga rabaa inay qalabka ayada soo iibsato ma aha inay shacabka ama ah, ganacsatada ku khasabto inay goobahooda banaankooda geliyaan taas waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa taasaana ka dhigaysa sharci dara ka dhigaysa waayahay eh, ganacsatadu marka ayay ogaa eh, haddii ay caqabad u arkaan ama culeys ay ku tahay maxay tahay wax la gudboon eh, ganacsatada sidaan ognahay waxaa soo gaarayay maalmihii dambe oo dhan culays kaga imaanaya kooxda nabadiidka ee al-shabaab al-shabaab waxay joogtaa gabagabo waala dhamays dhamas dhamaystirkii ay ku jirtaa marka in ay ganacsatada soo wacan ay dhahaan ma gashan kartaan c c t v cameroon ma gelin kartaan xoogaa waxay keenaysaa maxaan ku yidhahdaa culaysay saaraysaa maaratay ganacsatada marka ganacsatada lama rabo dowladda culayskii mid lamid a oo shabaab ah inay ayadana saartay ku qasabto inay gashtaan ma aha dowladda ayadaa canshuur ka qaada shacabka ayadaa la rabaa inay goobaha banaanka ka ah eh, ganacsigooda ay geeyaan maxaanku irahdaa ay geliyaan kaamarooyinka ay geliyaan laakiin in lagu qasbo waxay keenaysaa waa maaragtay arrin sharci darra ah sababto ah qofkaan muwaadinka ee soomaaliyed ah, ama ama yuusan ahaanin waxaa maarata xuquuqdiisa ilaalinaya dastuurka dalka ku yaala dowladdan xaq uguma laha inay ku qasabto inay lacagtooda kusoo iibiyaan kaamarooyin loogu talagalay inay maamulka gobolka banaadir qarash ku bixiyaan iyo hay-adaha amniga lamadaba waa adduunyadoo kale markaan eegno qaab noocay oo isticmaalaan kaamerooyinka goobaha ganacsiga lagu xirma dowladda ayaa maamusha dowladaha markaasi jira mise dadka ayaa si gaar ah u xirta maya dowladda maamusho eh, waxayna leeyihiin hal meel oo laga wada fiirsaday leeyihiin oo maarata hataa haddii xataa la yidhaahdo ganacsatada lagu qasbo la yidhaahda keliya eh, waxay noqonaysaa marka mar goob walbo faldambiyeed ka dhaco inay hay-adihi amniga yimaadaan oo ay kaamarooyinka ka qaataan way jiraan ganacsiyo gaar loo leeyahay oo ayaga gashtay eh, maaragtay goobahooda ganacsiga banaankiisa gashtay haddii fal dambiyeed dhaco oo booliisku u yimaadana wuu ka qaadan kara wuu weydiisan karaa inuu ka qaato laakiin wax qasabe maaha waxaa la rabaa inay ganacsatada ayaga ay isgartaan oo ay amnigooda ku sugtaan gudaha iyo banaanka ganacsigooda labadaba laakiin in lagu qasbo waa midda ka dhigaysa sharcidarada ka dhigaysa laakiin ganacsatada ayagaa laga rabaa in haddii ay amnigooda u baqaayaan gudaha iyo banaanka ganacsigooda labadaba way gashan karaan si si xor ah laakiin in lagu qasbo waay midda keenaysa ka dhigaysa sharcidarada ka dhigaysa inta badan ganacsatada waxay aaminsan yihiin in lagu qasbay arrintan ay raalli aysan ku ahayn cabsi badanna ay ka muujinayaan dhinaca al-shabaab sidee isku keenaysaa islaada waa midaan ku leeyahay in in ganacsatada maadaama canshuur bixiyaal ay yihiin in culayskii ay saareen kooxdan argagixisada mid lamida dowladda ay saarto ma aha mid fiican marka dhinaca sharciga laga eegana ganacsatada ayay xaqi u leeyihiin inay maaragtay hadday rabaanna ay samaystaan hadday rabaanna ay diidaan laakiin dowladda kuma qasbi karta marnaba inay maaragtay eh, dhahaan qasab ugu xira dowladda ayadaa laga rabaa inay kaamarooyinkeeda ku xirato banaanka ee eh, wadooyinka laisleeyahay amni daro badanaa ka jirta hadday noqon lahayd kuwa buraacad hadday noqon lahayd argagixiso laakiin mid eh, xaq loogu leeyahay maaragtay shacabka iyo ganacsatada ma aha inay ayaga lacagtooda ku geliyaan kaamarooyinkii laga rabay ee dowladda inay gelisa maadaama ay canshuur bixiyaal yihiin fariintayda aan u diraya shacabka iyo dowladda guud ahaan waxay tahay sideedaba amniga waxa waaye mas-uuliyad wadareed wada saaran dadka oo dhan waaye ganacsigii awooda in uu asaga maaragtay kaamirooyinkaas gashto oo awoodeeda leh iyadoo aan lagu qasbayn wuu gashan karaa taasna waxay keenaysaa naftarkiisa in uu ammaan ka helo kooxaha burcadahay iyo argixisada intaba laakiin dowladda naftarkeedana waxaa laga rabaa maadaama ay canshuur ka qaado ama eh, maaragtay eh, ganacsatada ay canshuur ka qaado ayadaa laga rabaa inay qarashka canshuurta ay ka qaadeen ee eh, wadooyinkana loogu dhiso iskuulla loogu dhiso goobo caafimaad loogu sameeyo maaragtay qalabka alla wixii amniga guud lagu sugan sida kaamarooyinkana inay ayaga iibiyaan waamaan in lagu qasbo ganacsatada ay iibiyaan xoogaa waa arrin sharci dar ah shacabkana waxaan leeyahay dhammaan shacabka soomaaliyeed sida aan sheegay amniga oo mas-uuliyad wadareed in eh, hay-adaha amniga lala shaqeeyo wax alla wixii shaki oo ama ay ka shakiyaanna ay si maaragtay eh, la wadaagaan hay-adaha amniga oo wacaya nabaradooda eh, islamarkaasna si kooxdan nabadiidka ee al-shabaab looga guulaysto waxaa aad iyo aad maaragtay fududayn doonta in guushaas ay soo dhowaato wada shaqeyn buuxda oo maaragtay kalsoonideedana wadata oo dhex marta hay-adaha amniga iyo shacabka soomaaliyeed marka shacabka waxaan kula dadaarmaya inay si toosa ah ula shaqeeyaan hay-adaha amniga cabsida ay ka qabaan nabadiidka ana ay maaratay ay maaratay ay meel iska dhigaan oo ay ku kalsoonaadaan hay-adahooda amniga kaasi wuxuu ahaa taliya ku-xigeenkii hore nabadsugadii sirdoonka qaranka soomaaliya ismaaciil daahir oo u warrameeyay barnaamijkeenan xog waraysiya idaacadda kulmiye ku sixiliyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran rasaaseen sababtay dhimashay dhaawac ayaa maanta ciidanka booliska gobolka banaadir ee kuwa koonfur galbeed soomaaliya waxa uu ka dhacay deegaanka jaziira intaasi kadib gudoomiyaha gobolka hashabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo warfidyeenka la hadlay ayaa sheegay in maalmihii u dambeeyaba cabasho ay ka ahaayeen ciidamada booliska ee halkaasi ku sugnaa isagoona sheegay in taliyihii u gudbiyey dacwo ku aadan arrimahaasi oo dhan Uh, dhalinyaradii maanta ka shaqeynaysay deegaanka jaziira gobolka shabeellada hoose oo ka shaqeynayay howlihii dowladda ay u igmatay ayaa waxaa dhacday maanta in weerar gardarra cad ah geed aan loogu soo gambanin in ay kusoo qaadaan ciidamada booliska gobolka banaadir oo ay midna wiilna ka dhintay midna uu ka dhaawacmay waan ka tacsiyeynaynaa wiilkii halyeegaha naga dhintay Uh, sidoo kale waxaan rajeyneynaa caafimaad degdeg ayaan u rajeyneynaa wiilka dhaawacana maanta dhacdo foolxun aada iyo aada u foolxun ayaa waxay ka dhacday deegaanka jaziira ee gobolka shabeellada hoose taasoo lagu beegsaday ciidamada minishiibiyada dowladda koonfur galbeed oo halkaasi ka shaqeynayay howlahooda qaranna ku jireen ciidamadaasi waxa ay ka shaqeynayeen kastamka dowladda koonfur galbeed ay ku leedahay deegaanka jaziira ee gobolka shabeellada hoose waa ciidamo minishiibiya dad dhallinyaraa aqoonyahaniina yahaniina aan usoo xulnay in ay ka shaqeeyaan qaadista canshuuraadka ayay ahaayeen sidoo kale annaga dhanka amnigana boqolkiiba boqol waxaa deegaanka ku sugan ciidamada bolice militaria oo ka shaqeeyaan gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada hoose qeybo ka mid a ah. ayagaa wixii amni sugida aan uga dambeynay mar walbana amniga ka shaqeynayeen gobolka iyo deegaanka maamulka deegaankana la shaqeynayeen wax dhibaataa oo aan ka tabanayn ciidamadaasi ma ay jiraan balse saakito ayaa waxaa weerar gardaraa oo aan geed loogu soo gambanin waxaa ciidamadii minishibiyada ahaa ee canshuuraha qaadayay waxaa soo weerareen booliska gobolka banaadir khaasatan ciidamada haramcad shalayto ayaan kulan waxaan la yeelanay taliyaha booliska gobolka banaadir oo aan kala hadalnay arrimo gardaraa oo beryahan oo dhanba ay ciidamada gobolka banaadir booliskiisa ay ku wadeen gobolka shabeellada hoose ee dowladda koonfur galbeed markaan la hadalnay oo aan ku niri customkaasi waa custom dowladda koonfur galbeed ay meesha ku og tahay oo canshuuraadkii dowladda ay ku shaqeyn lahayd deegaanka maamul maadaama uu leeyahay uu ku shaqeyn lahaa ayaa meeshaas yaalo hadda kadib waa inaad ka warhaysid gardaranayaysan dhicin digniin rasmiyaa u sheegnay taliyaha booliska wuxuu yidhi gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada hoos intaba anaa maamula anayna hoos yimaadaan amni ahaan ciddii meeshaasi canshuur ka qaadaysa amase wax alaala wixii laga sameyna waa aniga inaan ka warhaya waxaan ku nidhi taliya adoo mahadsan gobolka shabeellada hoose ama dowladda koonfur galbeed waxa ay leedahay taliya boolis oo qeybta guud ee koonfur galbeed ah iyo qeybta gobolka shabeelada hooseba taliya boolis ayay leeyihiin taliya booliskana waa uu nala socday ninkaana mas-uuliyaddii iska leh asagaa amnigii wixii ku saabsan iyo wixii dowladda koonfur galbeed booliskeeda ku saabsanna asagaa nooga mas-uula eh, adiga waxaa lagaga baahan yahay inaad amni sugidii qaybtii aad ka qaadan lahayd adigoo noo soo maraysa waliba taliyaha qaybta guud ee koonfur galbeed ahna kusimaha taliyaha booliska gobolka shabeellada hoose asagaasaa isla xiriiri kartiin wixii amni sugid ahna asagaasaad kala xiriiri kartiin wuxuu yidhi maya aniga ayaa mas-uuliyaddeeda iska leh waana qaadayaa kastamkaasina meeshaasi ma sii oolayo annaga maanan la doodin balse waxaan nidhi wixii gobolkaas shabeellada hoose mas-uuliyaddeeda ku saabsan dadkii cabanaya dadka shacabka dhibaato gaartay haddii dheef qabaan intaba mas-uuliyaddeeda annagaa u dhaaranay wixii horumarana inaan ka shaqeyno canshuuraadkooda aan qaadno ayaga aan ku celino wixii loogu qaba lahaa loogu qabto annaga mas-uuliyaddeedan saaran tahay cidaan kala tashanaynan ma i jirto madaxweynaha dowladda koonfur galbeed wuu ogyahay wasaaradda maaliyadda ee dowladda koonfur galbeed waa ay og tahay maamulka gobolka ilaa midka deegaanka intaba waa ay iska warhayaan waana shaqo ay ku midaysan yihiin si kastay ahaataba waxaa maanta duhurkii kadib aan nala soo gaarsiiya dhiiladaani dhacday oo ah in ciidamadii inta weerar lagu qaaday dharaar cad ayadoo loo wada jeedo in lasoo dul istaagay ee xabad lagu bilaabay midna la dhaawacay midna lagu dilay ciidamadii ayagoo difaac inay galaan awooda ayagoo maxaan lahaa amnigii inay sugaan ama iskacaabin ay sameeyaan awoodaan laakiin annagaa amar ku siinay isaga baxa dib isaga baxa laakiin dowladda ayada ayaa dib isugu laaban doonta wixii tilaabaha iyo baaritaan lagu sameyn lahayna annagaa taasna laga rabaa midaasaan ku niri waxaan soo jeedinaynaa waxaan leenahay baaq dheer aan u diraynaa hay-adaha amniga qeybahooda kala duwan oo kale ee khuseysa arrintaasi in baaritaan rasmi lagu sameeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaan dacwo u nahay Uh, sarkaalkaasi naga dhintayna waa sarkaal ka tirsan dowladda koonfur galbeed manishiibeedeeda khaasatan gobolka shabeellada hoose khaasatan jasiira ciidamada ka shaqeynaya ayuu ka mid ahaa aydhikaarkiisuu haystaa dikreeto rasmi ah annaga ku magacaabana ayuu leeyahay in uh, maxaa lahaa tuutihii ama dharkii minishiibeeda ee dowladda koonfur galbeed calankeeda ayuu sitay ma uusan ahayn qof dhuumaalaysanaya amase si kale wax u wada mauusan ahayn waa la arkayay cid kastaa ogeed maanta haddii ay dacwo jirto ama khaladaad hadduu jiro maamul deegaana loo dacwoon karaa maamulka gobolkaa loo dacwoon karaa haddaan aniga xataa qaldanahay madaxweynihii dowladda koonfur galbeed ayaa dacwadaas la gaarsiin karaa balse intiiba maysan dhicin xoog ayaa la isticmaalay ayadoo qof walbabana uu ogyahay in jasiiro ay tahay deegaan kamida ah gobolka shabeellada hoose ka dheer guri guri ku duway gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamsi cabdi bare ayaa sheegay in xaalad adag ay wajahayaan dadkii kasoo barakacay deegaanada ay maamulayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab xamsi cabdi bare ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose isagoo u koorgelayay xaaladii u dambeeyay dadka uu saameynta uu ku yeeshay fatahaada iyo roobabkii halkaasi ka da-ay sida la wada sheegay waxaan dul taaganahay eh, xaalad eh, aada u adag oo ay ku nool yihiin dadkeennu guud ahaan dalka soomaaliyeed gaar ahaanna deegaanadu waa si kala dardaran yihiine deegaankan jubbaland oo la dhihi karo waa deegaanka koobaad ama dowlad goboleedka koobaad ee dalka runtii dhibaatada weyne ay ka soo gaartay ka labaadna waa sida uu ugu xigo waa south west midka saddexaadi waxaa weeye waa hiiraan oo aan ognahay webigii shabeelle ayadana inay culays badan uu ka jiro iyo eh, gaalkacyo iyo galmudug ilaa puntland sidaasay isu daba socdaan midba mid ay kasii koonfurayso ayay saamaynta ugu weyn ayay sii leedahay eh, jubbaland waxyaabaha aadka usii runtii dhibaatada ugu weyn ama sii jilciyey waxaa ka mida buundooyinka faraha badan ee godago-ay kulligood eh, oo aan dee laysu tallaabi karin Eh, iyo webigii oo dee sidan hadda aan aragno jid walba u goostay oo aan eh, waxaa weye tuulo tuulo u gudbayn marka culays aada u weyn ayaa runtii daadadkan eh, ilaahay keenay ka yimid waa musiibo dabiici ah oo asalkeeduna yahay isbeddelka cimilada ee waxaa weeye sida weyn caalamka runtii looga qayleeyo ee meel walba ka dhacday kolley ilaahay cidna ma dulmiye wixii dhiba yimaada xagga bani aadamka ayay dhibaatadu ka timid waxaan u mahad celinayaa eh, maamulka runtii stateka jubbaland oo eh, runtii aan aragnay in uu eh, xaalad emergency ah dhammaantiis inuu wada galay ay wada shaqaynayaan laga soo bilaabo madaxweynihii ilaa iyo wasiiradii ilaa iyo ciidamadii kulligood ay <clears throat> heegan yihiin runtii mid ciidankaas eh, dadka soo daldalaya iyo mid eh, la shaqeynaya oo la taaganoo biyo u dhaaminaya waan idinka mahad celinayaa dadaalka eh, runtii aad aad ku jirtaan ee aadka u badan keliya ma aha waxaa saamoobay dadkii oo wada goodoonsan oo dhibaata ay wada haysato hantidoodiina way dhaaftay waxaan arkaynay oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay fiirsadeen iyo caalamkaba loodii oo webigu la tagaayo waa xoolihii ay dhaqanayeen marka webigii waa kala tegey oo xoolama haystaan beerihii waa eber ayagana waa kaad ujeedaanoo bocorkii hadda webigu soo maxaanku dhahaa soo fatahsiiyeyoo bannaanka uu kusoo tuurayo marka haddayna beerna haynin xoolana haynin dadkii marka dee intiiba nabad ku timaada ilaahay uu idinku badbaadiyey doomaha yararkaa lagu soo tallaabiyey ayaa runtii nasiib leh xaaladaas adag marka aan soo tilmaanay dadka banaankaas haddaan soo aragnay haysanin deegaan cunto haysanin biyo haysanin baan maanta dhex taagannahay waxaanu nimid inaan bal horta soo aragno indhahannaga ku soo aragno wax wixii dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay heli karaanna in la soo gurmado annagu ka xukuumadda federaalka ahaan sidaad heeganka ugu jirtaan ayaanu annaguna heegan ayaanu ugu jirnaa caasimadda dhammaan hay-adaha dawladdu saas heegan ugu jiraan halkan sidaad haddaba dhegaysanayseen wasiirka caafimaadka ayaa socda wasiirkii xanaanada xoolaha socda wasiirkii howlaha guud oo dee yaa socda wasiirkii qorshaynta ayaa socda dhammaan wasiiradii kale ee beeraha waa ujeednaa waa socdaa wasiirka beeraha Eh, iskamaanaan imanin ujeedkaan u nimid waxaa weye inaan dadka la soo wadaagno culayska haysta soo fiirino xog ogaal usoo noqonno si dhow aan usoo aragno eh, isla markaana laba indhood inaan wax ku fiirino isha koowaad waa isha xaaladan degdega iyo ah emergencyga ah iyo sidii loo gurman lahaa inaan maaragtay aan eh, aan maxaanku dhahaa aan ku fiirino wixii la qaban karana la qabto isha labaadna waxaa weye waxaan ku fiirinaynaa tii aan kasoo shaqaynayna muddadii sanadka ee dhowrka bilood ahayd ee xukuumadda soo shaqaynaysa oo ah in dadka soomaaliyeed ay ku daaleen maalin walba saad sheegtay madaxweynew in loo dhexeeyo eh, maxaanku dhahaa drot and flat oo marna umadba si un lagu jiro crisis lagu jiro marka annagu waxaanu ka shaqaynayna sanadka lasoo dhaafoo dhan oo aanu adduunyada nacaawisana aan u jihaynay oon priority ka dhignay in hal waara la aado oo resiliency la aado iyo adaptation oo dadka soomaaliyeed Eh, sidii waxaan uga gudbi lahaayeen oo maalin walba crisis iyo humanitarian looga gudbi lahaa oo xal waara loo heli lahaa ayaan ka soo shaqaynaynay dee dadkii markay dhinaca noola jeeseen oo ay arrintaas laysla qaatayna haddana tanaa timid marka dee dadki aan shalay sii jeedinay haddana maanta soo jeediya eh, waa culays aad u weyn runtii dadkaan resiliency usii jeedinay iyo inay long term projectska nagala shaqeeyaan ayaan haddana waxaan taagannahay maanta inaan dhahno haddana waxaa waaye short term balaayadii bay soo noqotay halkeedii bay taagan tahay marka annaga oon diyaargarooyinba haddana inagu timid markana marka haddana abiil baan u jeedinaynaa runtii dhammaan eh, sida la sheegay oo wasiirka qorshayntuba sheegay hay-adaha waddanka ka shaqeeya deeq bixiyayaasha waddamada aan saaxiib badannahay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay garab istaag iyo gurmad ay u baahan tahay weliba gurmad hadda a ah maantay u baahan tahay berri markay dadku dhammaadaan oo xooluhu aysan waxba ka harin oo xaaladu dee ayba roobku iska dhammaado waxba xilligaas gabgabteedu iyo cambuulo la keenay iyo waxoogaa la keenay nooma tarayaan maantaan u baahannahay in dadka lasoo garab istaago maantaan u baahannahay in wax la qabto ayaan u baahannahay madaxweyne wasiiradan annaga oo sidaan sheegayay hawlihii aan kusii jirnay kasoo shaqaynayna insha allah waxay dhagax dhigi doonaan ka shaqayn doonaan wasiirada saaxiibadooda kala shaqayn doonaan arrimahaas mustaqbalka wax qaban doona durable solutionka iyo maxaanku dhahaa la xiriira iyo xalka waara ayaa insha allah aan rajaynayna inay mashaariic laga furi doono magaalada kismaayo areadeeda jubbaland si aynaan hal mar aynaan de u wada aadinin emergencygan aynaan aynaan u wada aadinin uga fakarna mustaqbalka marka aad iyo aad baad umahadsantihiin annaga ka dowlad ahaan waa sidaas wasiirradoo dhan waa waa waxaa weye heegankaasaa lagu jiraa dadka soomaaliyeed Eh, ayagana waxaa laga rabaa eh, in laisu soo gurmadaa laska rabaa oo la rabaa inay wax laystaraa la rabaa in laisu maxaanku dhahaa laisu kaalmeeyaa la rabaa sida ay dowlad goboleedyada iyo madaxdoodu runtii gaar ahaan jubbaland iyo south west ay hadda ay u taagan yihiin oo ay shacabka u garab taagan yihiin ayaa la rabaa inay eh, dhammaantood dhammaanteen aan isgarab istaagno waxaa la rabaa ciidamada ammaanka meel kastoo joogaan haddii ay heer state iyo heer federaal yihiin waa xilligii ciidamada lagu baxsan jiray maxaanku dhahaa dadkoodu ciidamadu ay dadkooda la hawlgeli jireen ay caawin jireen marka iyagana waxaa laga rabaa inay feejignaan dheerya iyo dadaal inay sameeyaan laga rabaa waad mahadsantiin geelgeel la jira guxguux u baxay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeenna kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaane waxaa la yidhi bahadilkiiyo xadgudubkiiyo fidnada kooxihii badiyey oo beenta caadaystay iyo boobka aadanaha beerbeer waxay ugu dhaceen dab iyo baasiin war waxaa kaloo la yidhi ratib balaaye ninka reer ahaanta weyn ou kala dega weligaeleerey bushukuleel baanga karoon baahina dheriga karoon bilaayina nebida karoon aryamadeeyow buush weelkaan buuxi miyaad soo xusuusata war waxaa kaloo la yidhi bini aadan ruuxii dhiboo bela ku fognaada wuxuu boodadeeyaba adduun waa beryoo kale eh budda iyo mar uunsow qabriga lama ballaysiiyo callaylehe balaayoy nin badbaada haysto callaylehe balaayoy ku baahday adigo ku baaqay waa nacas warwaaqla waxaad ka tagtay allayleh belaayooy markay nabaadu baado allaylehe belaayooy ninkan ku birdhigine ka baxsadayna waa fulay aryaa bashiirow adiguna waxaad ka tagtay allaylehe balaayoy baroor noqotay guusha allayle waxaan hubaa beelaha isdilaya dagaalada sokeeye guushoodu inay baroor tahay umaw wax kale lagama faa'iidahaya miyaa weydiihe dadka ku fogaan hadday ka heleen warna miyaa bilaay mayka bulaalaa bilaanto asailen saara i barbaarko shal yaraadaleeyow ariya madeeyo farti mayga in la qoray waa la ogyahay warkalmaanay waxaa la yidhi isbahaysi guud baa nafluhu biliux ku yeeshaaye qof waliya dhankuu buuxiyaa la ysku beegaaye midkaan tiisa boganaysa waa laga korboodaaye adoo hiil hiilbidaaye ileen dib u baqooshaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa war horaa loo yidhi docday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaayu ma dirsado walaalkeed ma dirsado walaalkeed intii dunida joogtay doqoniyey dabkaaba arya cabdikuusaw adiga iyo kuwa kulamida ah xasan aadan mugow cod ka hora maqlay wuxuu yidhi masaajidkan ku aruuray war xasan aadan iyo loodkiisu markay dadka qaarkood arkaan inay fan iska dhaafaan waa ku saxan yihiin waxaa la yidhi fanaan hees macaan waa inuu suud gorgoriyaa dacas la egeg waa inuu situu ku xaragoodaa waa inuu shan jeer maalintii codod sameeyaa dabadeedna facebooka iyo dhegaystaatuuse waa inuu hablaha tii qurxoon baybiyoy dhahoe eh. eh. jacayl jacaylbays hayoon kala dhammaahayne eh. cilmikii qabriga seexiyo iilka dhigay leylo inuu soo wajahayuu gabdhaha kula baroortaae inkastoo tigtoogley baryahan laga dacwoohay kuwa raabka tiriyana afkaad kala baqaysaane jugta iyo batuutooyinkaa laga dhegaystaahe xitaa qaar wax suugaan shabaha kuma lalleentaane idinkoo dad waaweyn ahoo shacabka taageersan waayuhu siduu noo bedelay kama hadlaysaane xaggeed he usii leedihiin waa dhammaystiray warkalamaanay war mahaysiine amniga muqdisho hadda wuxuu marayaa sida amniga caasimaddaha caalamkaoo kale loo sugo in loo sugo waxa ugu badana maanta adduunka laga isticmaalo amniga lagu sugana waxaa kow ka ah. kaamirooyinka ganacsatadana waxaan maqlay dawladdu ku amartay goob kastoo ganacsi in kaamira lagu hor xiro ayee feestoogi sugitaankii amniga muqdisho miya war mar haddii bajaajii buruuf laysku gees baaro qarixii bugdhihi jiray inuu baaqdo soo maahan war biyihii qulqulaya xalma loo helay hayay war ma roobka ilaahay keenaba madaalo ku eedaynaysaan war magaalada inta badan kaamiradu waa ku xidhan tahay arnimiyo wartigamuungan deegaanka buusinta ee mas-uuli xaafu barxyaalka xaafadda waxay yidhahdeen dasoo rogmadayo lamiyada durdulayo baliyada madaalan ku dabaalaheenna war weligiin warka waa dhabjistaan sidaad waalantihiin tihiine ganacsatadu boqolkiiba sagaashan amarkii waa qaateen kaamirooyinkiina waa xirteen shabaabna inay handadaan ganacsatada isku dayeeno ilaa saddex meelood waxaa la sheegay in qaraxan waxba geysani ka dhacay waarkaa maradu inay qabato diidayaan war nalalka lagu horxirtay diidi jireen warwarkaa ku soo boodinina hadda suuqa bakaaraha shacabkaa ah, maanta waxaa la sheegay malaayiinta ganacsiyo oo ka furan konton ka mida ah in dukaammadooda xidhan yihiin waxaana iiga soo baxday halkaa ah, dukaammadaa in kooxdu lahayd sababtuna waxay tahay malaayiinta ganacsiyo bakaaro iyo suuqyada kale ka furan waxay u hoggaansameen kontonka rabta inay diiddo abni maahana waa mabda yaamay ka dabaqaxan mugaxay noo wareeraayaan yaa hadday ka dabaqaxaan yaabu aale wax uga gadahaayahe warbow khawaariijta ama bakaaraa joogto ama buurtaa joogtee hadda waa la baabiin waar suuqa waa heenaya hargaysa shabaab kuma ganacsan iman karo urwaaqlow mayse soo dhaafiseen warwaraaba godkiisaa la degaahaa la yidhi warbowtaliishub hadda kahor wuxuu yidhi meel ay ka yimaadeen ku laabteen war kalemaanay war ma haysaane ra wasaare xamse cabdi aar kismaayow dika yidhi kismaayo ii kistaadee karbuunadaada ma lagu soo dhoweeye saamawaadihi qaaran aan sugaynayow sarreeyow xamsow soo dhowow baan ku niri ma dheheen oo ma ku sii dareen dirigax alla dirigax warbow hadda buntland goormuu booqanahayaa igawalle somalilan ma aqbalaysan inuu gooja cadda tago warwarka ha naga dhex gelinine ra kismaayo si weyna loogu soo dhoweeyey maamulka jubbaland oo madaxweyne axmed madoobe horkacayaana soo dhoweeyey wejiga saddexaad dagaalka shabaab miyaa laga bilaabay warwarka ku soo boodina ra-isul dagaalka khawaariijta iyo fatahaaduu u tagaa meesha hadda tala rug caddaa oo dhexii ka timi urhaaricidhagaa ma la yidhi intiisan siin dhibaata aaftiyoona awra daaqeenka yarey warmadayo warmay sida jubbada dhexe dad masaakiinahoo doon uga cararayay daadadka ayaa shabaab surankay ka bixi lahaayeen inta u istaageenay xabada ka horgeeyeen kadibna nafta horoday kugu aamin tahay dadkii intay cararayeen addoontii la qallibantay soddon qof dad gaarayaana ku dhintaa layidhi halkaa hadda ummadda allaha badbaadiyo khawaarijtana rabbi ha ka qabto war shacabkii jubbada dhexe ma khawaariij iyo daadaa isu celiyey war soon laguma odhan intaan isku jeedayba cadaabuu naga jid helay jidgooyay noo dhigteen jamama beeraha ku yaal ma tago soo xiijantaa aryaadhaha war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh beriga aqalka sare u tega cabdi xaashi baa u yeeray war madaxweyne farmaajo aqalka sare weligii ma hortegin warba muxuu taga cabdi xaashi baa luqunta u galay dhexgelinaa madaxweynuhu gudoonsiiya eh. guddoonsiiya la layidhi waa dadaaleen warkuu shala sheegana waa ku celiyo furuntaan ku naqaha ahow yidhi sinataradana waxuu ka codsaday inay dagaalka shabaab ka qayb qaataan hadda meel la fadhiya lama jooga idinka xaa idindhiga horta waar cabdulla waama somalilan la ixtiraafay uba waaqlo muuse bixiso ma ixtiraafsanaa waragwaanjaajuuma wuxuu yidhi eh. mucaaradkii waa shiriyo eh. mujaahid muuse iyo muxuu yidhi faysal iyo wasiirraya mudanayaal maraykan u yeeray baa madaarka ka dhoofayiyo ma layna aqoonsaniyo waxaa ku mashquulabaa mirqaan lay odhanaya warwar mahaysaane eh. duleedka muqdisho dhulka kaawada laga soo qodo eh. maleeshiya dadka ku dhibta oo isbaara dhiga jirtay eh. maanta ciidankii xasilinta gobolka ka adeegtay jooga walsink waa ay jiifsada yeereenna war wowla weyne kaawadu sitiinka waarda lagu jidi jiray maaha war waaqlow kaawiyadu soo ku feeraysatiin maahan aryaadhaha lamadiinuba wax ma kala ogidina kaawo guryaha lagu dhistaa dhulkaana laga soo qotaa warwarka iga dhex gelinina la yidhi nin kastooo iswaalwaali jiray waabiyaa helaye dembi wiilkii geystaba haddaa wiishla kacaya leeyahaaye eh. shuutaa wareegtiyo mar hore waaranka u jaraye eh. iska suga mooryaan baan wallee xamar ku waarayne wayhee ku daaye wadadeed maraysa arbowa majli baa u socotaa baa lagu tusahayaa eh. war kalemaanay war ma haysiine shalay markuu madaxweynuhu khudbadda u jeediyey baarlamaanka mucaaradku wax badanay ka qoreen war kuwa tuwitter iskugu tegayoo madaxweynaha dhaliilayoon warkooda dhagaystay waxay dhaheen koow timihii yaa ku baxay siddeetan guhow gaaray laba jeeruu madaxweyne noqday gacantaa u shakaalan hadda hadduu intaasi hammaan meel ka far naxariista ummadda qurba kuwa kale arkaya waxay yidhaahdeen filinkan xasan shiikh xisbigiis wata wax dan inooguma jidho waarna kuwa kalen arkaya waxay lahayn imanka ixtiraafka inoogu dhowya kuwii ugu darnay waxay dhaheen musuq maasuqa kama hadlin ma faraxsaneen loomana sacbinin war kuwaan lagu dhegaysana waxaa ka dhimanaa warkooda ma shigshigin firinbila laguma yeerin war anu waxaa arkay kuwa dhaliilka dhigaya dagaal maalin dhaweed dhacay shan kaliya al-shabaab looga dilay waar shantuba maanay cadow hadhay ahayn war xildhibaan kullane wuxuu yidhi waagaan joognay shabaab hadday ka awood badan yihiin awooday war xildhibaan kullane degmada afarta muddo meesha ku taalla ma sheega ilaa hadda warfaad yaasiin wuxuu yidhi eh. xasan shiikh waa madaxweynihii ugu horreeyey eh. ee si dimuqraadi ah xilka uga degey eh. kadib isu bedelay qabqabla dagaal war cabdikuuso wuxuu sii raaciyey saan u hal mar waxaan aragnay isagoo qori wato mariina dhex taagan laakiinse waxaan la yaabay hoteelka madaxtooyada u dhow markay ku soo weerareen sooma hadal qaadin warbaninksumawalahayidhihadda shariif buu ahaa war ninkii xil la weerareen cabdishakuur buu ahaa war adinkui tagtay oo istiraas ku dhacay oo siyaasadda isku mashquulinaysa ha ku kuwa hadda jooga wixii ka qaldan sheega aryaanaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow nin teegay wax ku teerayn howltaallaaloola eh. taashama eh. nin tegay wax ku teerayn howltaagan eh. loola taashama warabaanafma gaaxsho gabiye wuxuu yidhi godob lama tacbado maalintuu talin adeerkaaye xukun taxaddi geystaba kolkii meesha laga tuuro tallaabadow bannaanee qurihii waa turkiga aade bal tartiib socday meesha waa laga tegaayae warabwaan xajaad afqalocba wuxuu yidhi iyana waa tabaalaa wakhtiga taynu aragnaa war waxba isdaaleen webiyada mada jaalan ku dabaalahaynaa badweeyanimaan dabaal barano wabiyada madaalaan ku dabaalanaynaa xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadii barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo saari haddaanu dhiilliga ka jirin dhallankii sugay biyaha dhaxuuga daadya Don't run basharo anay dhaqankayga tahay kaba macayntiyo igdayo ilbaaxada mahulaabta dabankee iqsan uga jawaaba markii xaaja dhabanay diirada aminkeedi corazón.